bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab الأdب وإkراج اldina yلcabuna bالnrd وأhli الbaطل baabu bayaani اlأdabi adabkii caddayntiisii buu u baab yahay waإkhraaji اladiina iyo kuwii bixintooda caddaynteeda yalcabuuna yalcabuuna binnardi nardiga ku ciyaarayey wa ahli اlbaaطili iyo ahlu baaطilka bixintooda wa ikhraaji ahli اlbaaطil nardigana waa soo sheegnay oo ciyaar uun dadkaas acaajimta weliba furus iyo meelaha ay ciyaaraan oo iyagu markaasi dhagxaan ama ka kooban dhagxaan la qorqoray oo faras iyo boqor iyo wax laga kala dhigdhigay oo ninba uu markaa meel degaayo oo wax sidii jarta oo kale shabaho waaye laakiin sina uga duwanoo waxay leedahay askar iyo boqor iyo waxyaabahaasay leeyihiin waa wax marka dadka qaarna ay ku daahaan qaarna ay qamaar ku cayaaraan markay qamaar tahay khilaaf male iyada inaysan bannaanayn marka aynan qimaar ahayn oo ay waqti dhumis tahayna iyada marka akharu saxaaba sida uu sheegi doono arrintaas iyadaa waxay waa aad bay u nahiyeen waana reebeen asxaabta ayib alimaam abubakar ibnu alcarabi ayaa wuxuu sheegay bacdii culimmada qaarkood ayaa waxay dhaheen buu yidhi iyo isaga oo joogo meeshan la yidhaahdo bayt almaqdis isagoo joogo ayaa darsi uu ku lahaa markaas ayaa masaladan iyo la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi dhib male buu yidhi meeshaa wuxuu ka muujiyey marka karaaha la-aan wuxuuna cillo uga dhigay rubamaa waxaa laga yaabaa in xuruubta iyo wax loo adeegsado qofka waa fakerayaayo hogaaminta iyo waxaasuu ku barana sidaasoo kale u sheegay abu bakar atartuushi oo isagana meesha joogay baa wuxuu yidhi maya bal duwalka iyo ummadaha ayaaba lagu baabi sida loogu baabi'iyaa laga bartaa buu yidhi bal maqsadkaas aada sheegaysid oo inuu u khidmeynayo ciyaartaani ay u khidmeynayso jihaadka iyo dowladda islaamka iyo inay ukhidmayso iska daaya duminteedaa lagu bartaa buu yidhi sababtoo a ah maanta dhan boqor baa la eriyanaa sidii loo dili lahaabaa maanta dhan marka lagu jiraa xaalkiisa marka dadku waxay un baranayaan wixii madaxaba inay dilaan ama ay laayaan unbay ku baranayaan waxaasina hawro iyo fitna kama dhammaanaysa mar walba marka ma fiicnu yidhi saa darteed bal maqsadka aada sheegaysid cagsigiisa ayaa laga helaa markaas ayay aad u yaabeen ayb marka aahaartii buu keenaya hadda imaamu lbukhaari waxay saxaabadu ka qabeen qaala imaamu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii maaliku can naaficin ana cabdاllahi bna cumar kaana ida wajada cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa haddii uu helo axadan qof min ahlihi ehelkiisa ka mida yalcabu binnardi isagoo nardiga ku ciyaarayo darabahu waa garaacayay wa kasarahaa waana ka jejebinayay alaabtaana waa ka jejebinayay waana garaacayay marka waxyaabaha baailka iyo maalaayacniga in caruurta ama ilmaha eh, laga ilaaliyo waa in waqtigooda waxaas uu ku dhumo inkastoyda caruur dheel dheel iyo iska rabaan haddana wixii haddana aada waqtiga u dilaayo in aada looga dhowro loogana ilaaliyo ayb qala <clears throat> xadaanaa qaala xadaanaa <clears throat> ismaaciilu qaala xadaanii maliku can calqamata bni abi calqamata can umihi can caaishata radia allahu canha hooyadii marjaana waa soo marnay radia allahu canha anahu balagahaa waxaa soo gaaray ana ahla beytin qoys fii daarihaa xaafaddeeda ama daarteeda dhexdooda dhexdeeda ku sugnaayeen kaanuu waxay ahaayeen sukaanan fiiha inay deganaayeen xaafadda dhexdeeda cindahum agtooda waxaa ahaa nardun cayaartaas nardi fa arsalad ilayhim waa u cidirtay lain lam tukhrijuuhaa haddaydnan bixinin la-ukhrijannakum min daarii gurigayga ama xaafadayda waa idinka bixinayaa marka wa ikhraaji ahli ahlilbaatil iyo dadka nardiga ciyaara bixintooda waa kan marka meeshaas marka la-ukhrijannakum min daarii wa ankarat dalika wayna ku waana inkirtay arrintaa calayhim iyagay ku inkirtay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka iyaguna in la inkiro isla markaana laga bixiyo meesha guryaha iyo laga bixiyo cuquuba marka looga dhigo qaala xadahanaa muusa qaala xadahanaa rabiicatu bnu kulhuum bni jabrin wahuwa albasriyu saduuqun yahim qaala xadaanii abi aabihii marka kulhuum bnu jabrin wa huwa saduuqun yukhdi rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim waabu dawuud fi kitaabi اlqadr wالnasaa-iy qaala khatabana bnu zubayr ayaa noo qudbeeyey faqaala yaa ahla maka reer maka reer makow balaganii waxaa i soo gaartay can rijaalin min quraysh yacnii rag reer quraysh xaggood waxaa iga soo gaaray yalcabuuna inay cayaarayaan bilucbatin lucba yuqaalu lahaa la yidhaha annardashiir nardashiirna waa la yidhaha waa nardega laftiisa wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bnu zubayr acsara mid markaa guran oo nin markaa bidixda ku aad ugu shaqaysto ahaayo guran ayb qaala allahu wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi inama alkhamru walmaysiru wa inii aniguna axlifu billaahi allaan ku dhaaranayaa laa uutaa birajulin qof la ii keeni maayo laciba bihaa nardiga ku ciyaara ilaa caaqabtuhu waan ciqaabayaa fii shacrihi wa basharihi tintiisa iyo gibilkiisaba waa ciqaabaya yacnii waa garaacaya wa acdaytu waxaan siinayaa salabahu alaabta oo watana liman ataanii bihi ninkii ii keeno qofkaas nin noocaasa ninkii ii keenan alaabta oo watana isaan siinayaa ninkaa ii keenay baan siinaya isagana waa tumayaayo waa garaacaya marka dabcan hadday qamaar tahay iyada shikaal male sida uu hadda keenay aayadda uu deliishadayna inama alkhamru walmaysiruda marka ay qamaar tahay marka de waa kabiira min alkabaa'ir war male iyada marka aanay qamaar ka ahayn waayo marka ay culimada xoogaa qaar ay yidhaahdeen waa karaaho kuwana ay yidhaahdeen waa xaaraam ayb hadda hadda marka de bahalkan nardiga waxaaba ka daranba bahalkan kale kubaddan ayaa ka daran oo qofku marna uu cayaarayo marna fiirsanayo marna ka sheekaynayo marna uu mobileka ku cayaarayo geemkeedii marka awal banooniga garoonkaa lagu soo dhaafi jiray badanaa ama waa laga sheesheekey jiray laakiin hadda garoonkiina waa lagu waa lagu mashquulay bannaankii waa loogu mashquulay qofku markuu gurigii joogana isagii laba kooxood buu cayaarayaa mobilkiibau saa u haystaa waxaa laga yaabaa laba saac saddex saac afar saac qofkaa inuu dhuminayo weliba midkaas mobileka lagu ciyaaro wax ka xun ma leh waqtiga qofka isagoon ogeyn buu ku dhammaanaya dad waxaa jira shan iyo toban saac isaga bahalka keliya uun u fadhiya geemkaas ayb saxaabadii marka waxay ka hadlayaan dad meel fadhiistay oo nardiya wax lamida shax iyo waxaa cayaaray yay ka hadlayaan laakiin waxaan hadda mobilekii lagu soo shubay oo garoommadii loo sameeyo saa ay isaga soo horjeedaan oo dhalooyinkii laga daawanayo o laga fiirsanayo maxaaba ilaahay u haray marka nacam afar iyo labaatanka saac ee adiga alla kugu nicmeeyey maxaad rabbi ka siisayna miis weydiisay taasaa marka wax in lagala dagaalo u baahan ilmaha iyo dadka yacni ku howlan ilaahayna dagaalka aan sheegayana de waxay tahay in laga waaniyo oo ilaahay inay uga cabsadaan iyo la kala dhex gala iyaga iyo waxaas nacan iyaga iyo waxaa in la kala dhex galo ayb oo lagu kala dhex galo marka in munkarkaas lagaga zuuliyo sidii markaa yacni xikmadna ay ku jirto loogaga zuulin karo in looga zuuliyo ayb leanna maxaa yeeley qofkii adduunna u shaqaysan maayo aakhirana u shaqaysan maayo qof wuxuu noqonayaa bataal ahoo maalaa yacni ku jira ayb qala xadaثna bnu صbax qala xadaثna ismaaciil bnu zakariya can cubayd bni abi umayata alxanafiy wa huwa laxaam alkuufiyu walidu yaclى saduuq rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wالtirmidiyu ayb can cubayd bni abi umayata alxanafiy huwa الطanaafisiy qala xadaثanii yaclى abu murata marka yaclى abu murana waa la yidhaha yacla bnu murana waa la yidhaahdaa wahuwa maqbulu xaafidku saasuu yidhi lakin jahaala ninkan ku sugan rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad qaala samictu abaa hurayrata ayaan maqlay fi ladii yalcabu binardi midka nardiga ku ciyaaraya qimaaran qimaar ahaan kaladii yaakulu waa midka cunaya laxma alkhinziiri hilib doofaar qof cunayo kale bimacnaa dembi kabiira a ah buu ku jiraa wey doofaar in la cuno waa kabiira min alkabaa'ir waladii yalcabu bihi midka ku ciyaaraya min gayri lqimaari qamaar la kaladii yaqmisu yadahu waa midka gacantiisa tiimbinayo fii dami khinziirin doofaar dhiiggiis ee ka aan qamaarka ku cayaarayninee waqtiga ku dhuminayana waa nin gacmihiisa dhiig doofaar iyo hilib doofaar saa gacmihiisa ay ugu jiraan de doofaarkuna waa najaas najaasna inaad gacmaha iskala gasho bilaa macno iyada lafteeda lama ogola ayb saasuu marka u kala saaray xadiidku laakiin dacfi baa isnaadkiisa ku jira oo yaclى abu mura waa majhuul qala xadaثna الxasn bnu cmr qala xadaثna yزيid bnu zurayc can xabiibi can cmr bni شhucaybi can abihi can cabdالlahi bni cmr bni الcaas qaala allaacibu bilfasayni midka ku ciyaaraya labada fas labada fas ayb fasku marka waxaa weeyaan geedahaasi wax ka mida qimaaran qimaar ahaan ugu ciyaarayo ka aakili laxmi lkhinziiri oo kalowga wallaacibu bihimaa midka ku ciyaarayo hayra qimaarin qimaar la-aanna kalkhaamisi yadahu gacantiisa mid geliyey waayo oo kale mid gelinaya fii dami khinziirin doofaar hili eh, dhiiggiisa aharkan baa marka isnaadkiisa uu saxiix yahay marka markay qamaar tahayna aaday usii daran tahay markaanay qamaar ahayn lafteeduna waxay taagan tahay nin <coughs> nin hilib doofaar iyo dhiig doofaar gacmaha kula jira ee dhiig isagoo awalba najaas ahaa haddana dhiig doofaar waa kasii xun yahay aada buu usii daran yahay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ramaa bileyli habeen qofkii tuurtay oo leeb iyo wax lamida ama xabad habeen tuuray lan habeenkii waxna ma la arkaayo hay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yuldaqu lmu'minu mu'minka lama qaniino min juxrin hal god maratayni laba jeer lagama qaniino hal god ayb oo qofka mu'minkaa waa fadin meeshii uu mar ku dagmay mar labaad inuu ku dagmo ma aha qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح wahuwa katib الleyth qala xadaثani الleyثu qala xadaثanii yunus wahuwa bn يزيid alayliyu can ibni شihaabi qala akhbaranii سacيid bn الmuسyب ana aba hurayrata akhbarahu ana rasuula الlahi sal ly slama qaal laa yuldaqu اlmu'minu mu'minka lama qaniino min juxrin hal god maratayni laba kol lagama qaniino ayb oo macnaha qofka muuminka waa qof fadin ahoo dhug leh xadiidku marka wuxuu ka ilaalinayaa qofka ama uu uga digayaa qofku inuu iska dhoohanaado qof aan waxba fahmaynin inuu iska yahay oo markaa yacnii si walba ama sida ugu fududba loo siri karo ayb meeshii ou darar iyo dhibaato mar ou kaa haleelana inaad ka fogaato ku amrayaa xadiidka meeshan haddii mar dhib ou kaa haleelay waa inaad ka fogaataa ayb mu'minkana hadda halkan waxaa loo jeedaa alkayis alxaasin mu'minka caaqilka ahee dhugta leh yaa loo jeedaa ee qofka haddii laba jeer laga qaniino hal god mu'min ma aha lagama wadan qof iska mu'min oo iska dhoohanna waa jiraan oo gaflatu saalixiin ay iska hayso ee marar badan meel laga yaabo in laga qaniino hadda muminka almu'minkaani wuxuu ujeedaa midka kayiska ah almu'min alkayis baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ramaa bileyli qofkii habeen dhexdiis wax tuuray bacdu nusaq binabli qaar baa dhahaya laakiin hadda riwaayadu waa bileyl yani nusaqu waxay sheegayaan bileyl laakiin axaadiidta qaar baa binabli ay kusoo aroortay <clears throat> qofkii marka habeen wax tuuro habeenku marka waa mugdi leeb ama xabad iyo qofka hadduu tuuro ama waran iyo meeluu ku dhacayo qof og maaha ma oga marka ma wanaagsana ee maalin hadday tahay lafteeda inuu tuuraa maaha waa bannaan tahay lagama wadee mu muslimiin uu ku tuuree macnuhu waxay tahay maalinkii waxbuu kala arki karaa oo markaas yacnii qofka ay u bannaan tahay iyo kaan u bannaan waxba u jeedaa laakiin habeen ma leh ayib qala xadaثna cabdالlahi bn yaزيid wahuwa اlmqri qala xadaثna sacيid bn abi أyub qala xadaثanii yaحya bn abi sulayman wahuwa اlmadaniyu abu صالح layin الxadiiث ayb ayb can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slm qaal man ramaanaa qofkii annaga nagu tuuro bileyli habeen falaysa mina annaga naga mid maaha bacdi riwaayat binabli bay dhahay habeen qofkii wax nagu gano annaga naga mid maaha mafhuum oo male laakiin maalin inay bannaan tahay in qof muumina la dilo ama wax lagu tuuro ma laga maaha saas inay bannaan tahay ee qofkii qof muslim gaarsiiyo dhib cadaawo iyo ixtiqaar iyo dhibaato darteed u gaarsiiyo arrintaas inaynan bannaanayn unbuu ka hadlay qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi fii isnaadihi nadarun xadiidkan isnaadkiisu nadar baa ku sugan nadarkaasuna waa yaxya bnu abi sulaymaanka ku jira daciif ah qaala xadaanaa khaalid bnu maqhladin qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama man xamala calayna asilaaxa falaysa mina hub qofkii noo qaato annaga naga mid ma aha ayb naga mid ma ahana de macnaheedu waxay tahay dariiqeenna ma haayo waay qofkaas haddaan muslimiinna ee annagoo kale maaha ma laga wado ee haddii marka uunan sidaan yeelin nebiga miyuu la mid noqo lahay awel ma la mid noqo lahayn markasta marka laysa milanaa ma lagu macnaynayo qaala xadaثna mxamed bn اlcalaa wahuwa abu kurayb qala xadaثna abu usama can burayd bni cabdillahi bni abi burdata can abi burdata can abi muusa qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama man xamala calayna silaaxa falaysa mina qaala baabun idaa araada allaahu allah hadduu doono qabda cabdin addoon inuu qibdoodo ruuxdiisa biardin dhul inuu ku qibdoodo hadduu doono jacala lahu bihaa xaaja jacala lahu alla wuxuu u yeelayaa bihaa ay fiihaa ardadaa dhexdeeda xaajatan buu uga yeelayaa dan meeshii alla uu rabo addoonkaa inuu ku oofsado ayaa dan loo gelinayaa waa tegayaa markaasuu ku dhimanayaa meesha qala xadaثna sulayman bnu xarbi wahuwa abu ayub alwaashixiyu qala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuba can abilmalix can rajuli min qowmihi ninkaana waa abu caza wa kanat lahu suxbat qala qala nabiyu sal ly slama ida araada allahu allah hadduu doono qabda cabdin adoon ay qabda ruuxi cabdin addoon ruuxdii qibdooshadeeda hadduu doono biardin dhul dhexdii inuu ku qibdoodo jacala lahu bihaa xaaja alla wuxuu u geliyaa dhulkaa dhexdiisa dan xaajo ayuu u gelinaya waa tegayaa marka meesha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man imtakhada qofkii ku xaakoodo fii thawbihi maradiisa marada xaakadu inaynan najaas ahayn ayna bannaan tahay laasiyama hadduu masaajid ku dhex jiro weliba inuu markaa maradiisa intuu qaato oo candhuuftii ku tufo iyada isku jejebiye marka inta uu markaa yacni ama darishad ka tufi lahaa ama uu yacni masjidkiiba ku tufi lahaa ayb dadka qaarkood ayagoo kor joogaa ayay waxay samaynayaan darishadahaas kore ama kuwaan ayay ka tuuraayaan candhuuf qof baa meesha maraaya marka nacan qof baa meesha maraayo dantiis maaha adigii marka koraad joogtaa masjidkii baad kor ka joogtaa ama guri baad kor ka joogtaa candhuufaa soo tuurtay ee ninkii wax kusoo tuuray ma oga meeshaas unbuu kaa habaaraya habaar iyo lacnad buu kugu ridaya marka waxaas de qofku inuu iska ilaaliya dad dhibkii maxaa laga helaa horta iyada sideeda qof musliman waxba kuu geysanin dhibkeed maxaa laga helaya aadaabta yacni waxa ay ka hadasha waxaa ugu badan dadka muslimiintu inaynan isdhibin waxaan oo dhanna laga reebayana waa wada dhib ayb qofka inuu dariishad ama hoos ha joogo ama kor ha joodo candhuuf uu ka tuura maaha maradaada inaad ku tuftaa ma xuna leanna maradaada adaa dhaqanayada leh dadka qaar maradooday uga ash-ashaayaan qof bau tib ku siinayaa candhuuftii madaxa uga tuuraya ma fiicna taas kale ayb qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim wahuwa tustariyu ayb abu saciid hiqatun habtun ilaa fii riwaayatihi can qataada haddana qataade ka warin maayo qaala xadaanaa moxamed bnu siriin can abi hurayrata anahu tamakhata fii hawbihi maradiisa ayuu ku xaakooday uma qaala wuxuu yidhi baqin baqin abuu hurayrata abuu hurayra yatamakhatu fi lkataan mara qaali aho laas ka samaysan ayuu maanta ku xaakoonayaa ra-aytunii waa is arkayay usracu anigoo laylagdaayo dhulkaan ku dhacayo bayna xujrati caa-ishata waalmimbar inta u dhexayso qolka caa-isha iyo mimbarka nebiga ayaan dhulka ku dhacayay baahi darteed yaquulu nnaasu dadka waxay dhahayaan majnuunun huwa majnuunun waa waalan yahay wamaa bi dhexdaydana ma ahanin ila aljuucu baahi unbaa dhexdeeda ahaatay ugu sugan baabu lwaswasati marka xadiid marfuucana waa jiraayo nabiga sala allahu calayh waalihi wasalama isaga laftiisa waa sameeyey rasuulka sala allahu alayh waali wasalama sidaasoo kale ayb oo intuu maradii qaatay ayuu isku ku tufay markaasuu isku jejebiyey ow yafcalu haakada sidaan ha same ayuu samaynayaa buu yidhi ayib baabu lwaswasati waswasadii ayuu u baab yahay xukunkeeda caddayntiisa waswasada halkan oo uga hadlayaa waxay tahay eh, qofka mararka qaar qalbigiisu inay wax kusoo dhacaan waxaasina shaki iyo wax noocaas ay keeni karaan taa weyn miduu ka hadlay sida axaadiistu ay tilmaamayaan ama yacni waswasadan kale iyadu ah qofku inuu cibaadaadkii uu ku waswaaso dahaaradii ama salaadii ama cibaadaadkii waswaas inuu ka galo waa min ashayطaan dabcan waxaas oo dhan ee shaydaankii baa rabo marka cibaadadii inuu culays uga dhigo hadhowna markaa dambena uu iska dhaafado kaa marka waswasadaasi damigeeda culamo badan baa wax ka qoreen oo kutub ka jamciyeen banaan oo damu lmuwaswisiin ayb waxyaabaha ugu yaabka badan ee qis qisaska laga qoro waxaa ka mid ah abulfadl alhamdani ama ibnu caqiil labadooda mid buu aanfilayaa ayaa nin u yimid markaasu wuxuu yidhi axyaanan janaaba igu dhacayso waa baxayaa buu yidhi webigaan tegayaa dharkaan dhiganayaa saacad camalaan ku jirayaa intaan niyaysto ayaan saacad ku jiraya waa ka soo baxayaa markaasaan isleeyahay meel biyo gaarin amay jirtaa ayaan isleeyahay buu yidhi markaasaan haddana ku laabanayaa markaasuu wuxuu yidhi markaad sidaas yeelaysid maxaa rabtaa inaad samayso yidhi adiga ee inaan tukadaan rabaayo yidhi saasaan u dahaaro qaadanayaa iska daa buu yidhi adiga salaad maba kugu waajibini leanna maxaa yeelay bika junuunun waaliya kugu sugan qofku haddii uu waalan yahayna marfuuculqalam salaad lagaama rabo iska taga yidhahdeen seed ku keentay inaad saacad webi adoo qaawan ku jira haddana waa qoy waa waa qalalanaha inaad iska dhaadhicisan haddii aadan waalnayn waswaaska marka qaarkiis dabcan da uu gaarayaa ayb qala xadaثna mحamed bnu slاm whuwa اlbikandiyu qala akbarana cabdة wahuwa bnu sulayman can mxamed bni cmri wahuwa bnu mxamed bn cmr bni calqmة qala xadaثna abu slmةa can abi hurayrata qaluu ya rasuula الlah inaa anagu najidu fii anfusinaa nafteenna waxaan ka helaynaa ka dareemaynaa shay-an wax maa nuxibu shaygaasoo maa nuxibu anaan jeclayn an natakalama bihi inaan ku hadalno qalbigii baa nooga soo dhacaya inaan ku hadalnana kuma dhacno uma jecli waina lanaa wa ina lanaa ay noo sugnaato markaasi maa dalacat calayhi shamsu qoraxda waxa ay korkiisa kusoo baxdo yacnii qoraxda adduunya oo dhan ay kusoo baxaysaa soo maa adduunyo oo dhan qaata haddiina la yidhaha warkaas ku hadla ma ku hadlayno oo ma ku hadli karno qaala waxa uu yidhi awaqad wajadtum dalika oo arrintaa ma dareenteen qaaluu nacam bay yidhaahdeen haa qaala daaka sariixu liimaan kaasi waa iimaanka baraxa tiran yani waxaa kusoo dhacayo bacdi riwaayaad baa tilmaameenoo shaydaankii baa wuxuu dhahayaa adiga yaa ku abuuray alle dhulka yaa abuuray alle cirka yaa abuuray alle alle yaa abuuray buu leeyahay alle yaa abuuray buu kusoo ridayaa qalbigooda taas ayaanay marka inay ku hadlaanna waa dhibsanayaan waa la weyntahay markaa nebigu markuu leeyahy daka sariixu liimaan inuu idinku soo dhaco arrintaa idinku soo dhacdaa iimaan ah lagama wado ee daaka sariixu liimaan in aydnan ku dhicin arrintaas inaad ku hadashaan ayaa iimaan ah way liimaan waxaa ah arrintaas inaad ka gubanaysaan ood ka cabsanaysaan hada huwa aliimaan ee ma ahan yacni in la shakiyo shaki kugu soo dhaco taasaa iimaan ah in la leeyahay ma aha qaala wacan jariirin meeshaa wacan xariis ayuu dhigayaa kutubta qaar wacan jariirin jariir jariirkuna waa jariir bnu cabdilxamiid addabiy leanna xariis bnu cuhmaan leyth waxba kama wariyo leyth bnu abi sulaym oo riwaaye markaa adabulmufrad ama xataa kutub sita ugu jirta ma jirto xariis bnu cuhmaan oo leyth kaga warinayo wacan jariirin marka uu leeyahayna mucallaq maaha ee waxay ku cadfan tahay cabdatu cabda ayuu ku cadfan yahay marka waxaa weeyaan xadahanaa moxamed bnu salaam can cabdata qaala ahbaranaa waxaan ujeedaa xadahanaa moxamed bnu salaam can jariirin sidaas wa ahbaranaa cabdatu wacan jariirin ay ka dhigan tahay jariirkaana waa jariir bnu cabdilxamiid can laytin wahuwa layth bnu abi sulaym can shahrin shahr bnu can shahr bni xawshab layth iyo shahr labadooda waxbaa ku jiro qaala dakaltu ana wakhaalii aniga iyo abtigaybaa waxaan u galnay calaa caaishata faqaala waxau yidhi ina axadanaa midkeen yacridu fii sadrihi waxaa usoo banbaxayo laabtiisa dhexdeeda maa shay low takallama bihi hadduu ku hadli lahaa dahabat aakhiratuhu aakhiradiisu ay tegi lahayd walow dahara haddii uu muuqdana yani uu shaygaas soo muuqdo isaga xaggiisa uu kasoo muuqdo la qutila bihi waaba loo dili lahaa ila waa gaalnima qaala fakabarat halaaan saddex jeer bay allahu akbar allahu akbar allahu akbar bay tiri uma qaalat waxay tihi su-ila rasuulu llahi sal l slam can dalika nebiga arrintaa la su-aalay faqaala waxa uu yidhi idaa kaana dalika kaagaa haddii uu yahay min axadikum midkiin xaggii hadduu ka ahaado falyukabir halaaan saddex jeer allahu akbar ha dhaho fa fainahu lan yuxisa dalika arrinkaa ma dareemo ilaa mu'minun unbaa dareemayo yani arrinta weynaanteeda inay la weyntaa mu'min unbaa dareemayo xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa khawaadirta qofka kusoo dhacayso looma cadaabayo laakiin khawaadirta iyo iraadada in la kala saaro waxaa jira khawaadir iyo hami iyo iraada iraadadu khawa khaadiradu waxay uga duwan tahay khaatira waa wixii adiga kugu soo dhacay laakiin adiga aadan go-aan ka yeelanin wax go-aan casiime iyo wax go-aana kama yeelanin qalbigaaga unbay qalaf kusoo tiri maysa iraadadu laakiin go-aan ayaa ayaa qalbigaaga ka yimid go-aan ayaa qalbigaaga ka shaygan waa kugu soo dhacay waana go-aansatay marka iraadadu caziima la socoto khaadiradu laakiin caziimo lama socoto hada huwa alfarqu waana meelaha markaa waxa qofka lagu ciqaabayana waxay tahay camalkaas qalbiga ah casiimadaas qalbigiisa go-aankaas uu qalbiga ka gaaray waa lagu ciqaabaa qofka ha ku qaldamin xadiidkii man hama bisayi'atin falam yacmalha kaasi waa hami waa hami laakiin iraada maji ma jirto iraadadu iyada waxaa weeyaan waxaa la socdo caziimo oo qalbi ah baa la socota caziimada qalbigaana de ajar iyo thawaab ajar iyo ciqaab labadaba waa ka imaan karaan ayb ayb qaala wacan cuqbata bni khaalidin الsakuniy wuxuu ku cadfanya cabda isaga laftiisa qaala xadatanaa abu sacdin saciid bnu marzubaan abu sacd albaqaal waana soo mara hadda ka hor daciifu mudlis qaala samictu anasa bna malikin yaquulu ayb qaala rasuulu llahi sal l slama lan yabraxa annaasu dadka ka zuuli maayaan yas'aluuna inay su-aalayaan camaa lam yakun waxaan jirin xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan allahu khaaliqu kuli shayin faman khalaqa allaha alla shay kasta waa kan abuuray faman khalaqa allaha ilaa ay arrintaa isa su-aalaan dadku ka zuuli maayo qaala baabu danni dannigii maladii caddaynteedii buu u baab yahay ayb oo qofka in markaa mala iyo wax loo yeelo loo mala xun iyo waxaa loo qaado qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثanii maliku can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala إiyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa wadanna malada faina danna akdabu اlxadiid maladu waa sheeka midda ugu been badan walaa tajasasuu ha isjaasuusinina walaa tanaafasuu ha tartaminina oo adduunya haddaad ku tanaafustaan inaa waa isku xaasidaysaan haddaad isku xaasidaanna waa isdilaysaan walaa tadaabaruu haysu daba jeedinina walaa taxasaduu haisu xasdinina walaa tabaaqaduu haysu carooninina wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ikhwaanan walaalo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa xamaad bnu salamata qaala akhbaranaa haabitun can anasin qaala baynama nabiyu sal l slama xilli nebiga maca mra'atin haweeney ou la jira min nisaa'i xaasaskiisa ka mid a id mara bihi rajulu nin ayaa soo maray fadacaahu nabiyu sal l slam nebiga waa u yeeray faqaala wuxuu yidhi ya fulaanu hebelow ina haadihi midaani zawjatii xaaskayga waaye fulaanatu heblaaye waaye ayb hebelow ogow haweentani waa xaaskaygii heblaayo qaala waxa uu yidhi man kuntu adunnu bihi man qofkii kuntu aan ahaa adunnu bihi inaan ku aan yacni ku malaysto falam akun ma aanan ah- ma ahaanayo adunnu bika inaan adiga kugu malaysanayo yacnii qofaan ku malaystaba ma ahi inaan adiga kugu malaysanayo maladaas aan kuu qaadayo inaad haween ajnebi kaa ah iskala la socoto ayb ayb qaala waxa uu yidhi ina shaydaana shaydaanku yajrii min ibni aadama bani aadamka xaggiisa wuxuu kaga dureeraa majra dami dhiigga meesha uu ku socdo ayuu kaga soconayaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku dhowr xadiidkan dhowr arrimoodba waa laga qaadanaya waxay tahay awalan qofku isaatu malada inuu iska ilaaliyo inay maladu qatar shaydaan inuu ku adeegto oo adiga waxa mala xun ku gelinaya waa shaydaan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka laftiisa inuu ka shaqeeyo qofkaasi mala xun sidii aynan u geli lahay isaysan u gelin inuu ku dadaalo leanna nebigu hadda wuxuu ku dadaalayaa ninkaas mala xun inaynan gelin wuxuu ugu sheegaya oo u dhahayo waa xaaskayga ogow maladaasuu rabaa inuu ka baabi'iyo ayb laa siyama weliba qofku hadduu yahay qof weyn oo akhyaar ahoo dadku khayr ku tabayaan ama ummadda hoggaan u ah marka uu yahay ee lagu arko shay ay dhici karta in qaladna loo maleeyo asagu laakiin uu ku saxsan yahay wixii noocaas oo kale waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo warkaalaya arrintan ilo ogaada arrintas sidaanna waa loo malayn karaa laakiin sidaas ma aha arrintan sidan iyo sidan waa leanna taasi faa'iidada ay keenaysa waxay tahay isaga inaan malada loo xumaynin leanna haddii isaga malada loo xumeeyo qof caadiya maaha waxaa laga yaabaa wixii laga faa'iideysan jiray inaan laga faa'iideysanin waxaa laga yaabaa xukunkiisii in markaa dadku ay ka ay ka hor yimaadaan cadaaladdiisii in wax badan oo ummadda uu ugu fadhiyay in la waayaa laga yaaba si aynan u dhicin marka waa inuu maladaas xun dadka ka saaro waxaa laga yaabaa adiga mararka qaar inaad meel joogto meeshaas ay kuu bannaan tahay weji saxiixo sharciya adiga inaad ku joogtid meeshaas dadka qaar laakiin markay kugu arkaan ay u qaadan karaan ee qofkaani meel xun uu taagnaa mar hadduu meel xun taagnaa nin xun waaye yaa laysdhihi karaa marka inaad tiri war meeshaas aada aragteen anigu wej sharcigaan ku joogay ogaada wejka aan ku joogana saas iyo saas waayo ayib xoolahan aan haysto ogow aniga saasaan ku helay ee kuma helin meeshaan idinku aada u malaynaysaan kuwiinni maaha xoolihiinni waa kuwana waa waaxayaa midaan xoolo kale ilaa hadda dadku malada waxaa laysugu ysugu xumeeya badanaa xoolo iyo waxyaaba ku tacalluqay u badan yihiin wabilcagsi marka waxaa laga qaadanayaa qofku inuunan raarraadinin asbaabtii ou mala xun oo qofka ugu qaadi lahaa waa inuu iska ilaaliyo mar haddii tan ay dhici karta inay isaga ka timaadaba haddii lagahalaga zuuliyo la yidhi in lagu abuuro ama lagu lagu raaraadsado si loogu helo iyadana waa fool xun tahay qofkan haddaad maanta dhan warkiisii un raadisid ood dhegaysi intaad u gasho hadalkii ou meel saxa u wada xataa aada meel xun u leexiso ama aada musawiro qaab daran ka samayso qofkaani ama hadalkiisa intaad isku jarjarto isku jarjarto isku rakibto ood hadhow ka soo saarto barnaamij ood ka soo saarto waxaa ka faa'iidaysid male dhibaato iyo shiddo waxaasi marka waxay tusayaan qalbi xumo nebigu marka ninkan inay qalbi xumada asaga iskiis u gasho kala dagaalamaya hadda qofkani laakiin wuxuu ka shaqaynayaa oo raadinayaa sidau ku xumaan lahaaba qof <coughs> lama rabo marka qala xadaثna yusuf bnu yacquub wa huwa abu yacquub alkuufiyu hiqat qala xadaثna yaxya bnu saciid akuu cubaydin اlqurashiy waa yaxya bnu saciidin اlumawiy saduq yugrib rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaثna alأcmash can abi wa'il can cabdillaahi qaala ma yazaalu اlmasruuqu minhu kan xaggiisa laga xaday ka zuuli maayo yatadannaa inuu isku kallifayo malo tuhun xataa yasiira ilaa uu ka ahaado isaga acdama mid ka weynin badanba xagga dembiga mina saariqi kii wax ka xaday shaksigu haddii wax laga xado maanta dhan waxbuu tuhmayaa tuhmayaa tuhmayaa ilaa markii dambe isagiiba uu ka dembi bata ninkii tuugga ahaaye wax xaday ayb leanna tuhunkiisu wuxuu gaarsiinayaa qofaan dembi gelin waxba ka xadin inuu soo qabto waqad yaqtulu inuu dilana waaba la arkaaba asagoo u dilaayo inu inuu wax ka xaday ee kani waxba u xaday laakiin qofkani wax laga xaday qof buu dilay waxaa laga yaabaa inuu intuu tago uu saaxir u tago caraaf inuu u tago kitaab gaablow ii fiiri alaabaa layga xaday yaa iga xaday ee adiga dembiga aada joogtaa ka daranba waxa uu kan samaynaya lianna qeybkiibaad waxaad siisay qof kitaab gaablowa beenlow abaad waxaad u nisbaysay qeybku inuu wax ka og yahay iyo waxaasaad aamintay marka isaga inuu ka dembi bataa la arkaa marka tuhmada marka waa in qofka haddii wax laga xado waa inuu tuhumka badan iska ilaaliya asaguna asaga ugu dembaabin qala xadaثna muسى بن ismاعيل qala xadaثna xmad بن سلمةa qala أخbarana cbdاللahi بن cثman بن عubayd الlahi بن cabdالرحمن بن smرة whuwa majhul rawى lah الbخariي fi الأdب المفrد can بlal بn sacdin الأشcrي wahuwa ثiqة caabid ana mعaawiyaةa kataba ilaa abi abidardaa ayuu u qoray uktub ilaya wuxuu yidhi iisoo qor fusaaqa dimashqa magaaladan dimashq dadka joogo fusaaqdeeda iisoo iisoo dhig buu yidhi iisoo qor qaala wuxuu yidhi abudardaa maa lii wa fusaaqu dimashqa aniga iyo fusaaqda reer dimashq maxaa maxaana iskaen galay buu wa min ayna acrifuhum xaggeen ku aqaanaa buu yidhi an faasiq maahin marka faasiq xaggee ka garanaa buyii faqaala bnuhu bilaalun wiilkiisii bilaal wiiluu dhalo bilaal baa wuxuu yidhi ana aktubuhum anaa qoray fakatabahum waa qoray marka qaala wuxuu yidhi min ayna calimta xaggeed ku ogaatay bu xaggee ka ogaatay buu yidhi maa carafta ma garanin annahum fusaaqun inay yihiin ilaa wa anta minhum ilaa adiguna waa ka mid tahay adii kale yaa ku baray inay fusaaq yihiin adigana fisqigaad kula jirtaa ilaa wa anta minhum ibda binafsika fusaaqdaas aada qoraysid adiga iska bilaab walam yursil biasmaa'ihim magacyadoodiina ma dirin lama qorin marka marka waxay tahay un xadiidkan waxaa ku jiro qofka dadka muslimiinta inuu daniga u wanaajiyo fusaaq soo qoraa la yidhi abudardaa maxaan ka garanaya yidhi aniga fusaaq maxaan neeskeen galay ee eh, haddii la yidhaha marka ha la raadiyo fusaaqda ha laysku kalifo diiwaan ha loo sameeyo ha la qoro waxaa ka imaanaya dadka muslimiinta in malada loo xumeeyo wixii bannaanka yaallo waa gooni waxaan bannaanka oolin in la gogoobto oo la raaraadiyo eh, waxay keenaya isaa'atu danni bilmuslimiin muslimiin dhanniga loo xumeeyo ma ma ah ayb marka baabkaas inuu ka ka tago eh, marka eh, ayb mararka qaarna waa dhici kartaa hadda dadka fisqiga la jahro halaysoo ogeysiiyo si aan uga celinna fisqiga ninka qaadiga ama amiirka inuu saa yidhaahdo taas iyada waa bannaan tahay leanna maxaa yeelay maslaxa ugu jirta kan laftiisa dadkana maslaxa ugu jirta baabu xalqi aljaariyati walmar'ati zawjaha jaariyadii xiiritaankeeda yani walmar'ati iyo haweeneyda zawjaha ninkeeda inay xeerto jaariyada addoonta inay xeerto sayidkeeda tinta u xeerto haweeneyda ninkeeda inay u xeerto arrintaa inay bannaan tahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanii sukayn bnu cabdilcaziiz bni qays wahuwa alcataar albasriyu wahuwa sukayn bnu abi eh, sukayn bnu cabdilcaziiz bni qays alcaطaar albasriyu saduuqun isaga waa saduuq sidiisa lakin yarwi can الضucafaa bukhaari fi ladab اlmufrad buu uga wariyay hadda ka horna wuuna soo maray can abiihi waa cabdulcaziiz bnu qays ayaa la yihaha abihi maqbulu isaguna rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad iyo juزء اlqiraaءة qaala dakaltu calaa cabdillaahi bni cumar ayaan u galay wajaariyatun iyadoo gabarna taxliqu ay xiirayso ashacra taxliqu canhu shacra ay tintii ka xiirayso xaggiisa wa qaala waxa uu yidhi ibnu cumar annuuratu nuuradu turiqu ljilda maqaarka ayay jilcisaa annuura marka waxaa la yidhahdaa waa wax laysku daray oo ka kooban canaasir inta badan cusbo u badan oo yacnii elements ama canaasir u badan eh, eh, eh, cusbo iyo waxaa u badan iyo calcium iyo bariyun iyo waxyaabahaas marka yani bariyumka iyo calciumka laysku dardaray waxyaabahaas inta laysku daraa waxaa laga sameeyaa wax daawo oo kale ah ama kareem timaha marka ta meeshii tin iyo wax ku yaallaan dii la mariyo way xiiraysaa tin ama yacni dadka qaar marka way isticmaalaan nuuradu marka taas way marka wuxuu leeyahay annuuratu turiqu ljilda marka wuxuu leeyahy tinta caadi un igaga xeero maxaa yeeley bahashaas nuuradaasi maqaarka ayay jilcinaysaa maqaarkay dhibaato gaarsiinaysaa ay jilcinaysaa buu ka wadaa ayb ayb qaala ba marka shaahidka waxay tahay un dakaltu calaa cabd llahi bni cumar wajaariyat taxliqu canhu shacra baabu natfi libdi tinta kilkilaha aada rifideeda qaala xadaanaa yaxya bnu qazaca whuwa almakiyu اlmuؤdib maqbulu qala xadaثna ibrahim bnu sacdi can ibni shihaab can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm qaal alfiطraةu hamsun fiطrada sunada ambiyada laga dhaxlay waa shan alkhitaanu gudniinka walistixdaadu timaha hoosoo la xiirto wanadfu libdi timaha kilkilahoo la rifo waqasu shaaribi shaaribkoo la gaabiyo wataqliimu ladfaari ciddiyahoo la jaro qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa cabduraxman bnu isxaaq qala xadaanii saciid bn abi saciidin almaqburiy can abi hurayrata can nabiy sal l slam hamsu min alfira shan fidraday ka mid taha alkhitaanu waxalqulcaanati wataqliimu اladfaari wanatfu الdabci in la rifo timaha ku yaalo cududda addabcu waa cududda waa hadda kilkisha unba ujeedaa leanna cududdu ilaa waxay gaaraysaa kilkisha waqasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo qaala xadaثna cabdالcaزiiz qala xadaثanii maliku can saciid bn abi saciidin اlmaqburiy can abihi can abi hurayrata qaala hamsu min alfiطrة taqliimu اladfaari waqasu shaaribi wanatfu libdi waxalqu اlcaanati wاlkhitaan ayb hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed